u imid hadalkii hore hadal la mid ah oo ah maxaad samayday waxaa laygu soo waajibiyey toban salaadood waxaan dheehay oo la dhaqmay oo maamulay reer banu israa'iil ana kaa oquu ogdabtoo kaal kaaga ogaal badan ummaddaadu toban salaadood ma awoodaan rabbigaa xaggiisa ku laabo weydiiso inuu kaa fudeeyo saasuu ku yidhi nabi muuse waa laabtay nabigu salى الlahu عalيه wasalam fajacalaha rabbi wuxuu ka soo dhigay hamsan شhan faataytu muusaa nabi muusaan u imid faqaala wuxuu ihi maa sanacta maxaad samayday qultu waxaan idhi jacalaha rabbi wuxuu ka soo dhigay hamsan شhan sanaadood faqaala wuxuu yidhi milow hadalkii horoo kale dadka anaa kaa oqoo og reer banu israa'iilaan dheehay dheehid midii u adkeed ummadaadu shan salaadood ma awoodaan rabbigaa ku laabo weydiiso inuu shanta kaa fududeeyo saasuu ku yidhi aad u naxariis badan yahay nabi muuse calayhi salaam ambiyadoo dhanna saasay u naxariis badan yahay qultu waxaan yidhi nabigu fasallamtu waan hoggaansamay aniga waa hoggaansamay ilaahay waa ka xishoonaa kuma laaba karo wax badanaan ku laalaabo hadii hadda shan laga soo dhigay waa hogaansamay shartaa waa qaadaaho ugeyna ummadda famuudiya waa la dhawaaqay naagaa yeertay xagga rabbi ka yeertay ilaa wuxuu yidhi inii aniga qad amdaytu waan tagsiiyey fariidatii waajibkayga shantaas salaadood sidaasay ku ahaadeen waxba laga bedeli maayo waan tagsiiyey fariidatii waa shanta salaadood wa khafaftu waana ka fududeeyey can cibaadii addoommadayda addoommadayda waa ka fudeeyey afartan iyo shan salaadoodan ka rid waa ka fudeeyey waajzi waxaana ku abaalmarinaa alxasanata halka xasano cashran tobanaan ku abaalmarina hal salaada markay tukadaan toban salaadood ajarkeedaa la siina shan salaadood hadday tukadaan kontonkii ajarkoodiia la siina waa shan salaadood oo kontonkii la ajar ah sidaasaa nabigu ku soo qaaday salى الlahu عalيه wasalam xadiidkaas marka mas'alo aan rabay inaan baraarujinno intaas xalaba waa laga gaarsiin karin waxay tahay mas'aladaas dada xadiidkan waxay u daliishadaan in meydka la bari karo weliba si aad u ballaarana ugu celceliyaan waxay yidhaahdaan meyd wax ma anfaco waata la yidhi war nabi muuse soo nama anficin bacda mowtihi ha waa kaasaa meyd in la bariyo meeshaas markaa qofku inuu aada u fahmo waa muhiim sidaaba waxaa lagu dadaalaa xaqa iyo baatilka inaad kala fahamto waa muhiim ilaahi weynaana subxaana wa tacaala waxaadan fahmi karin kuguma addoonsan sideeda qofka marka uu dariiqa xaqaa ku sugan yahay laba shayay iswaafajiyaa o waxa uu deliishanaya dliil saxa inay noqdaan aayad quraan xadiis صaxiixa culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen iyo qiyaaska jeliga ama qiyaaska صaxiixa oo culummada mujtahidiintahu ay yaqaaniin oon cid kale fahmi karin dliilku waa inuu saxayn hadduu qofku deliishado waxaan sax ahayn dliilba ahayn oo idha waxaan waa bannaayi waxa u daliila warkaas dliilba ma hayaba tan labaad waa inay isleeyihiin dliilka iyo macnaha uu u deliishana dliilka iyo madluulku waa inay isleeyihiin oo dliilku meeshii uu ka hadlaayo u deliishadaa hadduu aayad soo qaatay aayaddu macnaha uu ka hadlaa aayad ka hadlayna inay hadduu xadiis soo qaatay waa inuu macnahaas ka sidaas waxaa khilaafsan dadka markay baadiyoobaan ahlu dalaalka labay mid ka baadiyoobaan waxa uu deliishanaa daliilba maha amase wuxuu daliil waayahe wuxuu saara meeluusan ka hadlay labadaasay ka baadiyoobaan dadka baadiyoobaan tusaale waxaan daliil ahayn qof deliishana nin shiikaa wuxuu yidhi wadaadaa maalin iga hor yimi markaasuu yidhi waryaah shiiqaagu hadduu ku yidhaahdo ratib baadiyo iska socda tigaas noo soo ka waana shiiqaagii ti baadiyana wey ratigu isagu malaha ma soo qalaysa markaasaan idhi maya shiiku waxaa shiiq looga dhigtaa inuu dariiqa jannada ku tuso ratib baadiyaho la kashaana waa naar dariiqeeda marka ka yeeli ma laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lqaali aan idhi markaasuu yidhi ka war haddaan daliilkuu keeno in laga yeelayo shiiku dliil waa qaadanaya dhibadadii kale markaasuu yidhi hadda ka hor sheekh hebel waa dhintay siddeetan san caml mootin uu yihi sheekh hebel hadda ka hor meeshaan degey markuu degey isagii xerkiisii meeshii degeen gaajo aad u hayday galabta casirka iyadoo aad loo yaaban yahaa waxaa ku soo yimid rati oo aan dabranayn oo xarig aan ku xirnayn lugaha uga xirnayn aa yimid oo socda markaasuu yidhi noo soo qal artigaas waa la qalay xerkii afkay saareen waa la dhergey laba ardadii ka mida xagga u boodanayo annagu cuni mayno shiika waxaan u soo raacnay dariiq jamcigu noqo laakiin geel islaameed halla cuno waa dariiq naareed kana yeelina war cuna uu yidhi waa diidana subaxdiyaa wuxuu yidhi nin xarig wataa yidhi waratiiyaa arkay sidaas iyo sidaas u eg kaasaa la yidhi waa aragnoo shala galabaan aragnay waana qalanno waa cunay xalay markaasuu yidhi sigaara uwad idinkaaba idin wey waa kaasuu yidhi hantigii shiiku yidhi halla qasho isaga kee og in la qalanaayo taasa u daliil marka fiiri ma daliila war sheeko waayo sheeko waayo meeshan ka dhacday wa daliil lama yiha marka taas taasoo kale daliil lama yiha waa inaad fahmi kartoo tira maadaa daliil sheegay hadde sheekaad ii sheegtay allaa yidhi ma dhihin nabiyaa yidhi ma dhihin ijmaac culummo iyo culummadu masalay ku kulmeen ma keeni qiyaas iyo arrimo daliil looga qiyaasan maaha waa sheeko taasoo kale marka waa dalaal maxaa yeelay daliilba maaha tan labaad waa maxee qofku waxa uu sheegaya daliil waayo ama aayadu aqraa ama xadiiu aqraa laakiin daliilka meeshaan uu saaraya maba ka hadlayaba oo isma waafaqsana daliilka iyo waxa uu u daliishanayo tusaale iyadana meel oo geed qorax badan ku yaalla oo jiriqay la yidhaaha geed aad u qorax badanaa ku yaalla jiriqa yaalla waran camal waa adduunku mid dhulwaa neef kala cararay qoys qoys baadiyaa iska jira islaamtii waxay ku tiri ninkii wariyaa ka dhig dhulwaaga rid wuxuus yidhi haddaad orodo warmahaanaa ku dilaayo hadduu yidhaahdo uu ka dhigi diidana fulayu u qaado waa ka tegi halabaa dhuwaa ninka dhigi waayo cadowna naga difaacma subaxdii ay dharka qaadeen imtixaanni inka xoogaa qur-aankana waxbuu ka dhigay markaasuu isla markii inta fakeray uu saas u fiirshu yidhi bal siduu ula dhuwaga lugaha dambe a u yahay luguhu isku saha marku socdo markaasuu yidhi maasho ilaahay yidhi yidhi wajcalna aleyla libaasa bal siduu la sii libaas libaas leeyahay fiiriyi baalkaas maasha ilaahay wajacla leyla libaas gabadhi waxay u qaadatay in ilaahay leeyahay waa hadduu ri qaatayaan laga dhigin fiiri ila wadaadkan waa tiqin qur-aan waa akrin jiray haddana aayaduba akriyo wajacalna leyla libaasan aayaddaas u deliishay waxay tihi ilaahay hadduu yidhi kaare ka di ilaahay ba yidhi u fiirso wajacala leyla qur-aankii soomaali ka dhiga libaasantu maaha luga laysku saha maba waxa wey wajacala leyla habeenkii waxaan ka dhignay libaasan astur wey libaas waa dharka ee maaha luga laysku saha fiiri marka fiiri wadaadkaanu aayad waa akriyo daliil waa keena laakiin daliilku meesha uu u rabo kama hadlayo duwaa luga isku sahay maba ka hadlayaba aayadku wax kale ka hadle habeenkii ilaahay baa astur ka dhigay oo laysuma jeedo saasay ka hadlay ilahay baa inu ku asturo saasay ka hadlay marka fiiri hadda wadaadkaasu daliilu u keenay inaan burwaar hir laga dhigin qofka ina waa baadmaysan daliil keenya laakiin daliilku meesha kama hadla intaas haddaad fahamto wax badana fahmi kartaa qofka labadaasuu ku baadiyoobaa waxa uu sheegaa haddaysan daliil ahayn iyo daliil waa yahay wuxuu sheegay laakiin meesha u wada kama hadlaayo waa daliilkiioo la jebinayo luqunta laga jebinayo sida qur-aanka ilaahay ku tilmaamay dadka baadiyooba adilada luqunta ka jebiya waa laaban meelaysan ka hadlaynayn u dhigan tusaale marka aan xadiiska usoo laabana xadiiska waa aragteen xadiidkan waxaa loo deliishanaa mayd waa la bari karaa waa la dhihi karaa sheekh cabdiqaadir oo iisoo gargaar waa la dhihi karaa saasaa loo deliishana nabi muuse nabigeena mxameda sal اlahu alay slm waa beriyey xadiiska maku jirtaa ku fiirsada xadiika ila waxaa rabaa inay isyeeshaan macnaha u dariishooda iyo xadiiska macnihiisa hal meel ugama jiro hal mar nabi muuse ma baryo ku fiirsada wax yar hataa ugama jirto xadiiska uiirsa keliya xadiiska maxaa ku jira nabi muuse la keliyey nabi mxamed sal lahu alay nabi mxamedna sal اlahu alay waslm mideeda kale asagoo dhulka jooga nabi muusoo dhintay nabi muuse ila tali miyu yidhi oo inuu u dhawaaqday maku jirtaa maya waa arrin mucjizeah ilaahay nabi muxameduu qaaday sala allahu alay slam markaasaa samada lixaad loogu gey nabi muuse waa u tegey iyagoo wada jooga uu tala siiy waana mucjiso nabi mucjiso nabina weliga lama siiyo awliyada lama siiyo mucjiso nabi oo arrin dhacayda maaha qof hadda jooga inta tago in ummad muuse la soo tashado wax dhacaya marka fiiri haddii la yidhaha xadiidkan wuxuu tusaa in mayd loo yeedho waa daliil saxa ah, laakiin macnihiisi maaha sababtaa nabigu uma yeelin in la tuugu tusa haddii la yidhaha waa been maxaa yeelay ma tuugin nabigu sala allahu alay wasalam marka daliilku waa sax laakiin macnuhu waa qalad taasu maxay ku tuseen marka waxay ku tusaydaa adilada yaa leexiya qur wuxuu leeyahay yahuudda markuu hadlaa yuxarifuuna اlkelim can mawaadicih kelimka ilaah soo dejiyey waxay ka leexiyaan meelihii alla dhigay saasuu leeyahy all iri meelihii alla dhigay ay ka leexiyaan saasuu alla leeyahy waana kuwii culammadu sanadku dhihi jiray qof kasta oo caamiyaho caabidahoo baadiyoobaa kiristaanku shabaha ilaa ayagaa jahli alle ku caabudeen qof kastoo culummaa oo baadiyoobaana wuxuu shabahaa yahuudda u fiirsada nabiguna wuxuu yidhi sal اlahu alيه wasalam latatabicunna sanana man kaana qablakum xadwa اlqudati biاlquda shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakaluu juxra dabin ladakaltumuuh markaad baadiyowdaan waxaad raaci doontaan yahuud iyo kirishtaan taaka taako iyo dhudhundhudhunaad u raaci doontaa xataa god daba hadday galaan waad la gelaydaan saasuu nabi maxamed yidhi sal اlahu alay slm marka leexintii oo daliilkii macna uusan ka hadlayn la saaro soo dariiqeedii maaha qofka muslimka waa inuu wax fahmaa u iirsada u fiirsada masaladaas aad u fiiriyo marka waxaan isleeyahy intaas qofka xoogaa suurad u ogsaami kara qofkuna markuu ogaado qofkaanu inuu diinkii leexina oo daliilku meeluusan ka hadlayn u dhigayo markuu ogaado qofkaas wuxuu fahmi karaa qofkaas wax uu ku sugan yahay inuu dariiq xaq u socdo iyo inuu dariiq kale ku socdo waa kala fahmi kara qofka dhan aad ku fahmi kartaa halka daliil markuu soo daliishadaad ku fahmi kartaa marka waxaan isleeyahay intaas qofku wax waa dareemi karaa روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه bukhaari wuxuu ka wariyey cabdilaahi bni mascuud allah raalli ka noqdee qaala wuxuu hi cabdullaahi bni mascuud xadaanaa waxaa noo warramay rasuululahi rasuulku ilaahi sala اllahu calayh wasalam wahuwa rasuulku asaadiqu asagu waa mid run sheega almasduuqu waana mid run loo soo sheegay almasduuqu dabay ka qaldanta oo waxay u macneeyaan almasduuqu waa mid loo rumeeyo luq ahaanayba qalad u masduuq ficilka ay ka timid waa sadaqa runuu sheegay ka timid marka la rabo in la yidhaha waa loo rumeeyey waa sadaqa oo shadan sadaqa qofkaasu wixii uu sheegay uu kanu u rumeeyey ism mafcuulkeedu marka musadaq ay ku imaanayn ee masduuq ku imaanay marka waa mid loo run sheegay ad leeda ee waxuu sheegaa laga rumaysaa marka hadlaa xadiiskan xadiiskan wuxuu ka hadlaa nabiga waxyiga loo soo waxyooday rumaa loo soo sheegay sababtoo afiiriya ah dadka beenta sheega laba weeye qof asagaa beenta bilaaba nabigu been ma sheego wa huwa saadiqun asagu waa rumlow dadka kaleo beenta sheegaan maxay yihiin asagu been ma sheego laakiin beena loo soo sheegay oo waxay yidhahdaan been laguu sheegaa beenu kaa raacdaa taasna ma dhacday oo nabiga waxa loo asagu been sheegima beenna looma soo sheegin ee ruma loo soo sheegay waa intaas xadiis macnihiis ah. marka macnihiisu wuxuu yahay wahuwa nabigu asaadiqu asagu waa mid humlowga run sheega isagu been mar sheego almasduuqu waana mid loo run sheegay ah, fii ma yuuxaa ilayh waxa loo soo waxyoonaya ruma loogu soo sheegay wasadaqahu allaahu waxdahu alle ballanqaadku u ballanqaadana hubu ugu sheegay labadaba huma loogu sheegay diinka loo soo waxyooday waa run asaguna runuu sheegay qaala wuxuu ihi nabigu salى اlahu calayh wasalam ina axadakum qof idinkaynin ka mid ah yujmacu waa la kulmiyaa khalquu abuuristiisa fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda dhexdeeda lagu kulmiyaa arbaciina yowman afartan maalin nudfatan meni xaalu yahay menida marka koobaad ay ku dhacdo riximka hooyada afartan maalin iyo afartankooda habeen waxay noqonaydaa meni sideedaasay meni u ahani waa candhuuf jirkaasay ku kala firdhamhe xididada iyo ciddiyaha hoosooda waa geli nudfatan meni xaalay tahay qofkii wuxuu ahaanaa calaqatan xinjir mila daalika afartankiioo kale markuu afartan joogo afartan iyo koow markuu maraa aadmanidii ilaahay wuxuu bedela inta jirkii laga soo aruuriyo oo riximkii lagu soo celiyo dhiig adag oo dhulka hadduu ku dhaco aan dhulka hoos u gelin xinjirtu waa saas waa dhiigga adag dhiig adag w afartan haddana uu wuxuu noqonaa dhiiggaas adag welidaa sidaas gabadha hadday ilmuhu ka soo dilmaan ama ilmuhu soo baxaan afartankaas hore iyo afartanka ku xiga waa meeqa sideetan gabadhaa salaadda waa laga raba umul lama yihaah ilma kama soo bixin waa dhiig waxa ka soo baxa dumar badanna salaad la-aan saasay ku yihin ilmiyaa ka soo dilmaa umulaa loo qaadana dhiigaa ka socda mise u tuka alala waa jahl sideetan habeen ilmuhu hadday yihiin ilaa ka bilow habeenkay caloosha galeen intaas hadday soo laabtaan gabadhaas dhiiggood socdaa salaadu waajib ku dhiiggaana nifaasna maaha xaydna maaha damulfasaadaa la yidhaha waa waajib inay tukataa umul maaha gabadha xaaidana maaha damulfasaadaa la yidhaha dhiiggaana waa inta salaad walba intay iska maydto oo suuf iskaga xirto iyo wixii ay ku xiri karto oo weysaysato ay hore ka tukato damulfasaadaa la yidhaha salaad looma joojiyo kaas umulna ma umulna ma uma yakuunu mudqatan cad hiliba ayuu noqonaa mila daalika afartanko kale siddeetan iyo kow markuu gaaro aadhiiggii wuxuu isku bedela cad hilib ah oo intii la calaliyo le khalaas ilmuhu noqday ma haddii siddeetan iyo kow habeen marku mara uu ilmuhu soo baxaan oo aysan caloosha ku harin maahan ilma dilaacayo calooshii wax ku baaqi yihiin maya taa salaadda waa laga rabaa hadday xataa sagaal bilood yihiin ah, iyo habeenka sideetan iyo ko ay gaarinta ka dhexaysa hadday imuhu dilacaan calooshiina qaybi ku jirto ayna dhiigboodhayo taa salaada waa la iska rabaa ayada laakiin sideetan iyo ko ilmuhu markay gaaraan hadday soo wada baxaan ah, oo ilmihii laca waa ilmo ah, haduu sii joogi laha ilmuu noqo laha cadliba wey khalaas wey umul wey gabadha markay soo wada baxeen aysan caloosha wax ku harin waa umul dayse caloosha wax ku hareen maya haddi umul maaha ilmihii caloosha ayuu ku jira waa laga rabaa miigo socdo salaada marka afartan kale ayay cadkaa silibka ahaanayaan ilmuhu afartan kale ayay cadkaa silibka ahaanayaan boqol iyo labaatan afar biloodaa dhammaatay markay dhammaato uma yabcafu llaahu allah soo diraa malakan malag fa yu'maru waxaa la amraa biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo in la qoro afar kelimo la qoridooda la amra afar kelimo qor aa laleeyahay biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo la qoridooda la amraa afar kelimo qor aa laleeyahy waa kan afartii kelimo wa yuqaalu waxaa lagu leeyahay lahu malaga oogtoob qor camalahu camalkiisa wax allo wuxuu qaba laha camal wanaagsan camal xun wax allo wuxuu qaba laha hadhow qofkaas wixii loo qoraa u fududaad doono icmaluu kullun muyasaru limaa khuliqa leh nabigaa yidhi sal اlahu alay wasalam camal fala qof walba wixii loo qorayo u fududaanayo qofkii ahlunaarnima u qorantahay shaqada ahlunaarka u fudud qofkii ahlujannanima u qorantahay shaqada ahlujannaha u fudud ilaahay baan ka magangelaynaa camal ahlunaar marka shaqaduu qaba lahaa qor alaleey wa risqahu risqigiisana qor alaleey wuxuu cuni lahaa in alla intuu cuni lahaa dhammaan qor alaleey meeshay ka soo geli lahaayeen wax yar wax weyn xalaal xaaraan qof cuna dhammaan waa la qoray habeenkaasa la qoray saas daraaddeed taas waxay keenaydaa qofka muslimkaa hadduu tan ogaado inuu si weyn ugu qanco wixii alla siiyo sababtoo ah hal shay oo lagu qoray ku seegima hal shay oo lagu qoray ku seegima hal shayoo lagu qorina keeni mayo marka dariiq xaaraana ha ku raadi dariiq xunna ha ku raadi kolleyba wax lagu qoray ku seegi maayo waa inaad qanaaco yeelataa marka qanaaco yeelo wa ajalahu ajalkiisana qor aa la leeyahy intuu noolaana ma calooshu ku dhex dhimana ma habeenku dhashuu dhimana ma saqiirnimu ku dhimana ma markuu qayngaru dhimana ma markuu xoogaabu dhimana ma duqoobaa meesha uu gaarayo inta daqiiqad uu noolaana kulli qor aa la leeyahy waa la qora taasuna sabaray keenaysa qofku markuu taas ogaado hadhow qofkii dhinta waa inuu ku safro maxaa yeelay ma dhaafeen meesha Ah, meeshaas ma dhaafeen wasaqiyu wahuwa shaqiyun mid ahlu naara inuu yahay oo saciidu mid liibaano inuu yahayna qora laleeyahy ahlu naar inuu yahay iyo inuu ahlujanno yahay qor waa loo sheegay uma yunfaqu waxaa lagu afuufaya fiihi qofkaas arruuqu naftiya lagu afuufaya sidaas daraaddeed wuxuu yidhi xaafidku waxaa loo daliishadaa xadiidkaas afar bilood markuu carruurku gaaro nafta lagu afuufo kadib caloosha hadduu ku dhex dhinto oo asagoo saqiiraho meyd ah uu hadhow soo baxo calooshuu ku dhex dhintay isagoo meyduu soo baxay culammada qaar xadiidkani u daliishaday in lagu tukaa salaad janaasaa shaaficiyada madhabkooda ma hadla laakiin waa lagu tukana maxaa la waa meyd laakiin ka hor lagu tukama hadduu soo baxo maxaa meyd maaha meyd waxaa la idhaha qof naf inta la gelishay ay ka baxday afar bilood markay dhammaatay naftii waa la geliyey kadib uu soo baxay isagoo meyda soomaha waa dhintay waxaa loogu tuka waa waa in lagu tukado cabdulahi ibn cmarna sidaasu maray xadiina waaba ku soo arooray in lagu tukadaa marka waa sida raajia ah. caruurka sakiirka maydka ku dhashay wey nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam waina rajula qof rajulkaasoo minkum idinkaydin ka mid ah la yacmalu waa camal falaa xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu qofka iyo wa bayna aljannati jannada inta udhaxayda ilaa diraaxun dhudhun maahana wax kale qofaa wuxuu samaynaa camal ahlujanno tawxiid sunno daaco ayuu samaynaa markaasuu dhudhun u jira jannada waxaa loola jeedaa hadduu markaas dhima laha waa geliy saasaa loola jeeda fayasbiqu waxa u soo dhaqaya u soo degdegayo caleyh korkiisa kitaabuhu kitaabkiisi horaa waxaa ugu qorayn ahlunaar inuu yahay kitaabu xooru noqona marka fayacmalu wuu camal falaa bicamali ahli naar ahlunaar camalkooduu samaynaa naartuna ku gela inta ku dhinto wayacmalu waa camal falaa qofna xataa maa yakuunu ilaa aysan ahaanin baynahu asaga iyo wa bayna naari naarta ilaa diraacun dhudhun maahane qofa camal ahlu naar samina ama gaalnimo bidco faasiqnimo dhiig muslim tuugnimo zino qamro camalkii naarta lagu geli lahaa asagoo dhudhun naarta u jira macnaa hadduu saas ku dhima lahaa naartu geli lahaa wey fayasbiqu waxa u soo degdegaya calayhi korkiisa alkitaabu horay qadarkii loogu qoray oo ah inuu ahluljanno yahay fayacmalu waa camal falaa bicamali ahlijann ahljanno camalkooda waa ku dhimanaa waa gela xadiidkaas marka wuxuu ku tusayaa loo daliishadaa yidhi xaafidku acmaasha wanaagsan iyo acmaasha xun qofka marka lagu arko waa un calaamad qayrka iyo sharta lagu kala yaqaan laakiin arrin qofkan inuu ahlujanno yahay hore laga xukmi karo ma maxaa yeele wuxuu ku dambayna miyaad ogta adig ah. wuxuu ku dambayna ma ogi waa amaara laakiin muujibo ma ah. alla ila qofkan janna u waajibtay saas daraaddeed ahlusunna jamaca waxay qabaan qof aan nabigu dhihin sala allahu alay slam hebel waa ahlu janno lama dhihi karo waa ahlu janno maxaa la dhihi karaa qofkaad khayr ku aragto waa ahlu khayr qofkaana macnaha khayru ehel u yahay waa qof khayrka ehel u ah qofnana lama dhihi karo waa ahlu naar aan gaalnimo ku dhiman duu isagoo gaala dhinto waa laba ahlunaar in laakiin qof noola meeshaa socda waa ahlunaar ma dhii karti sababtu waa maxay qaatimadiisa miya taqaan adigu ma taqaana lama taqan marka acmaashu muujibo mahna waa amaara waa calaamad waa calaamad qofkaad kayr ku aragto waxaad tidhahda waa ahlu kayro qayraa loo rajayna qofkaad shar ku aragtana kan waa loo baqaa laakiin arrinta qaatumaday ku xidhan Ah. qaatumaday ku xihantay mana ogin adugu kan kale xadiidkan waxaa loo daliishadaa bacsiga marka la dhinto laysoo bixina sababtoo ah allaha awooday biyo meni ah oo liita inuu qofkaas ka abuuro sow ma awoodo qofku markuu dhinto kala googoo carrada ku baaba'o ilaahay inta isku soo aruuriyo inuu nafgeliyo sow ma awoodo waa awooda waa awooda subxaana alla waa awooda waa awoodaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tusa xadiiskan acmaasha wanaagsan waa sabab janno lagu galo acmaasha qunna waa sababta naarta lagu galo wuxuu ku tusaa xadiidka in qofku ka cabsado oo ka welwelo qaatumada oo aad ilaahay uga magan galo qaatumo xumada oo ilaahay aad uga baryo qaatumo wanaagsan laakiin waxay yidhahdeen culummadu qur-aanku wuxuu sheegaya camal wanaagsan qof sameeye ilaahay ma dayba in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala qofka camalka wanaajiya ajarkiisa alla ma dayco qofkaanu maadaama uu daaco ka shaqeeyey wanaagsan maxaa markii dambe camalkiisa inta u buray uu ahlunaar u noqdo ila ilaahay qof camalka wanaajiyey ma dayicee jawaabtu waxay tahay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan min xadiisi sahl ibni sacdi asaacidiy waxaa ku sugan nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam ina rajula la yacmalu camala ahli اljanna fii maa yabdu linaas marka lagu leeyahay qofkan camal almujanuu samaynaa kadiba camalkaas inta ka buro uu camal ahlunaar samaynaa camal ahlujanno weeye camalkiisu sida dadka u muuqata laakiin xaqiiqahaan camal ahlujanno maaha camalku meeluu la eg camalku hoosuu la eg maalan ikhlaaskiya ka maqan dadkuna waxay moodaan waxa qofkii tawxiida ka muuqana oo ku dhawaaqa salaadu tukana waa sooma laakiin dadku istusaa riyaa wey sumca iyo ismaqashin wey ikhlaas maaha marka marka uu leeya wa amalahum janno xadiiskaasaa caddeeye fii maa yabdu linaas ee qofka mukhliska ah mutaabica ah ilaahay ma hoojiyo mana dayda laakiin qofkaan maartay hoogaya marka horaa waxaa ku maqan cid xun oo ah istusus ismaqashiin camalkiisaan ilaahay dartiis ahayn saas darteeda qofka aakhirada rumaysan istususka waa inuu ka cararo khiyaaba waa inuu ka cararo waa inuu ka murgo culayska ugu daran oo muumin ka cabsada waa midka ah, taas wey ila waa waxaa qaatumaxumada keena isususka ismaqashiinta oo aan ilaahay ladiisa lagu dalbay waxa la samaynayo rawa bukhaari can caaishata radia allahu canhaa bukhaari wuxuu ka yari caaisha ilaa raadi ha ka noqdee zawji nebi nebiga xaaskiisii ah sala allahu calayh wasalam annahaa caaisha samicad way maqashay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay ina almalaa'ikata malaa'igta tanzilu way soo degtaa fi lcanaani daruurta daruurtay timaadaa way soo dhowaataa wa huwa canaanku asaxaabu waa daruurta hadalkaas waxaa la dhaha mutrad maaha hadalkii nabiga raawiga iskale mutrad hadalkii nabigaa la dhex geliyey raawiga wuxuu noo fasira canaan kusley dadku amay koo waayaan markaasuu dhexda ka gelso markaasuu yidhi wahuwa asaxaab canaanka nabigu sheegay waa saxaab mudrajaa la yidhahdaa hadalka nabiga la dhex gelsho raawiga iskale daruurta inta yimaadaan malaa'igtu ay issheekaysanayaan roobaada ilaa malaa'igta habeenka laylatulqadriga bisha ramadaan ku jire aa malaa'ig walba shaqaday lahaad loo sheegay adiga intaasoo qofaad nafta ka qaadeen intaasoo caruurna naftaad ku afuufeen midaa loo xusaara kii roobka uxilsan waxaa leeyahy intaasoo roobaad da-a meel heble iyo meel heblaadna ku kala shube kii nafta qaadayo waxaa leeyahy intaasaad ka qaadee nafta waxaadna ka qaaday hebel iyo hebel iyo hebel kulli waa la caddayna markaasay intay samada yimaadaan ay sheekaysaa ani hebel anig nafta ka qaadaa la yidhi waqti hebel aan ka qaada waqti hebelaa la ii xil saara ana roobaa la yidhi meel hebla ku shub hebel mulkiga waa ka dhaca sanada hebelaana mulkiga ku wareega hebelkaas jirnana waa raysanaa hebelna intii loo soo sheegay meesha uga sheekaysaan wax kale kama ogayo intii loo sheegay shayaadiintu way iskoraay marka midaa dhulkan istaaga aragtan kuwa guryaha shuba midaa inta taagan mid kale ka koray mid kale so iskuma dhidhiibaan alaabta shaydaana dhulka istaaga mid kalaa garbaha uga istaaga midkaas mid kalea ku istaaga ayagaa jarjan iska dhigana samada intay u dhawaadaan dhegaystaan malaaig meel hible roob ku shubaa layidhi kelimadaas markuu maqlo uu midka ka hoosay u tuura u le wara roob ama hible igu shubaa waqtiyadala sheeg markay saas yeelaan xibig walalala habeenkiina ma aragtay waa shihaabaa la idhaha waa gantaal ayaga loogu talagal gantaalkaasaa lagu dhufana marmar waxaa dhace kelimadii markay qabtay intaysan gudbin inay ku dhacdo oysan waxba gudbin marna isagoo kelimadii gudbiyey ay isaga ku dhaceen soomaalidu aal waa dad mslimiin ah. waaa kutusta waa yaqaanin dambaaburtaas maxay yidhahdaan walal markuu yidhahd jini tuuran tuurta uga dhac saasay leeyiin waa de ribaadiye bal ah. fiir dadka takfiirku waxay ku leeyihin weligood ma islaamin soomaalidu meel badan ah. iska daa inay islaameena xataa masaa'il waaweyn yaqaanin oo aan idinku admeen oqon takfiirku soo ma jeed jini tuuran tuurta uga dhac ay leeyihin waana runtooda saas jini tuurana tuurta uga dhaca soo ma jeeda jini meel tuure oo bere ka shaqayna uu gantaarkaasu ku dhaca soo ma jeeda marka nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam fatadkuru malaa'igtu way sheegee almra arin arrinkaasoo qudiya lagu xukmiyey fi samaai kor arrin ilaahay xukmiyey oo malaa'igta loo soo sheegay arrinkiiyay meesha ku sheegay samadaas fatastariqu shayaaiinu shayaadiintaas soo xadaayaan asamca maqalka ka dhegaystaan kelimadii oo mid midba midku ka hooseeya u dhiibo kan dhulka jooga markii loo dhiibo inta ordo uu dadka waxsheeqyada u sheega nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam fatastariqu shayaaiinu shayaadiintu way xadayaan fatuuxiihi waxay u rideen ay tulqiihi waxay u rideen ilalkuhaani kitaab gaablooyaalka kuhaantu waa dadka wax sheega dadka aalka dhiga dadka faalka dhiga dadka xidigaha fiiriya dadka kutubta roga kutubta waa bugaag shaytaan maan kutub caadi waa faalkii dhulka lagu dhigi jiro carabi oo buug ku qoran wa kutuba rogaad maqlayda kutuba rogaad maqlayda marka kuwa bugaagta faalka roga kuwa xidigaha fiiriya kuwa dhulka faalka ku dhiga kuwaas wey kuwaas xataa waa yaqaani soomaalidu inay ahlunaar yihiin hmm. saddex waa ahlunaar ay yidhahdeen soomaalidu saddex waa ahlunaar dhul jeexjeex waa kan faalka dhiga jarido korutaag xidiguu fiirina xidig hebelaa xidig hebel la degay rooba da-a uu leey iyo jinirula waa habarta maryamayda boodboodoo bagayga ku soo dhaqo beenha ii sheegin bilaahi aan kugu dhaariye markaasay leedahay saasaa dhacayna saddex ahlunaar weey saddexduba waa saddex ahlunaar waana saas sidaasuu sheegayaan marka fatasmacuhu shayaadiintu xukunkiiyay maqleen fatuuxiihi waxay u soo rideen ilalkuhaane dadka wax sheega kuhaan waa jamcu kaahini waxaa jira kaahin iyo caraaf kaahinka waxaa la idhaha wax aan dhicin qof sheegaya roobaa di'i doona qofkaasaa dhiman doona qofaa raysan doona hebelaa mulkiga qaadan doona hebel mulkiga waa ka dhici doona carraafkana waxaa la yidhaahdaa baadidii luntay meel hedlay joogtaa qofka yidhaahda meeluusan isagu soo arag baadidaadi meel hedlay joogta taasaa la yidhahdaa labaduba waa laba wax sheeg laakiin laba sheegay kala sheegayaan kuwaasay marka shayaadiintu la shaqeeyaan bal fiiriya shayaadiintu siday ugu sabrayaan inay dadka baadiyeeyaan gentaalkaas inuu ku dhacayo way dareemayaan laakiin dad inay baadiyeeyaana saas ugu safraya shayaadiinta oy aakhira naarta ku weheshadaan dadkaas saas ugu dagaalamaya marka dadkaasay kelimadda u keenayaan dadka waxsheegyada meelaha fafadhiya ay u keenayaan markay u keenaan intii ku sima maayaan halkii xubunoo saxda ahay ay soo naqleen markay sheegaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fayakdibuuna shayaadiintu ahaa kelimad dilla jirkeeda miata kadatin boqol beenood boqolkaasoo min cindi anfusihim naftooda xaggooda ka ahaaday saasna waa dhece saasna waa dhece saas waa dhece saaswaa dhece boqolay ku darayaan qofkaas marka bal fiiriya banu aadanka baatilku u dhega fududya xaqa uma dhega fududa qofkan wax sheegaa kelimadii marka uu sheego uu yidhaahdo rooba meelhebla ka da-a sidii u da-a ilaa waa xugun sooda laga soo maqlay dadku waxay leeyihiin hebela wax ma oga kaa yeeli maa kaas anaa oga maalintuu sheegay mashriq iyo maqribay ula bodaa shayaadiintiia faafeen ha hebel saasuu sheegay sidii ay noqoto saasuu sheegay sidii ay noqoto shayaadiinta jinka kuwa insiga waa faafinaya hadhow boqolkiiu sheegaa saasay noqe noqomi saasay noqe noqomi lagu baraarugima la faafima maxaa shayaadiintu ka shaqaynaysa waa u ceeb qareen marka arki maydi dadka hore beenaale wax ma oga maalin hebel saas ma yidhi waa noqon weyne saasuu la yidhi waa noqon weyne dhihi maayo laakiin waxaad arkee saasuu sheegay anaa taagna qofna taas ka dhegaysan maayo anaa oga run badana kaas wax ma oga kaa yeelima kelmadaasaa la faafina halka kelimo oo uu asiiba boqolka kale oo beentaa la faafima sababtoa waxaa faafinaya shayaaiin halka kelimo saasaa loogu rumayna marka saasaa loogu rumeeya marka maxaa nabigu noogu sheegayaa fiiriya wuxuu noogu sheegayaa waa reebid nabigu naga reebayo dadka waxsheega in loo tago waa xaaraan macnaha waxaa laguu sheegayaa dadkaanu shayaadiin weyn insiya waxay la shaqaystaan shayaadiin jinni ah saasaa nabigu noogu sheegay sal la ala war waa shayaadiin dad la shaqaystay ha u teginina waa saas warka ah, xaafid ibn xajar wuxu waxaa laga qaadanayaa annahyu can ityaani اlkuhaan in layska reebayo nabigu naga reebayo dadka wax sheega in loo tago nabiguna waaba caddeeye صaxiixulmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaat arbaciina layla qofka u taga qof wax sheeg ah oo wax weydiiya maxaa ku baxay qofka u tagay oo wax weydiiya hadda ma rumayna ogow qofka qof wax sheega u taga ee wax weydiiya afartan habeen salaad lagama aqbalo ilaahay kama aqbalo iska tukana ilaahay ka aqbalin qof kastaw taas ogow qof wax sheegay hadha war waxaad ugu tag maya waxa daran wax ma ogee waxaa la yidhi intii qalbigu buki lahaa dumadu ha bukeen waa iskaga tegaay waxaan daran wax ma oga ilaahay salaad kaa aqbalin maxaad ugu tega dusha xogay wax salaad ah afartan habeen ilaahay ka aqbali maa nabiga yidhi sala allahu alay wasalam waa hadda weydiin kaliya maahan hadduu rumaysto waa hadduu weydiiyo qof ha iga jiran muxuu qabaa bis waa intaas baadiya iga lunta halkay jirtaa qofaan waayey halkuu jiraa intaasaan ilaahay kaaga aqbalayn haddaad rumaydo istiraa runtiis weeyana gaalaad noqoyda imaamu tirmidi ibnu maaja iyo axmed waxay wariyeen nabi maxamed inuu yidhi salى اlahu alيه wasalam man ataa caraafan faصadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calى muxamedin salى اlahu alيه wasalam qofka u taga qof wax sheega ama quraafaysti oo markuu sheego is ihahdo runuu diinkii nebi moxamed lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay sal la ala maxaa yeelay nebiga xaa lagu soo dejiyey qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah cirka waxaa ku sugan dhulka waxaa ku sugan aybka ma oga alla marka laga reebo alla isaga keligiisa haddaad marka tidhaahdo qaybkiiu og yahay qofkan diintii nabiga waad ku gaalowday u bal maanta meesha ummaddu joogo waa shayaadiin sidaas daraaddeed ma banaana in loo tagaa waa xaaraam ayaga wax in la siiyaa waa xaaraam ayagu waxay qaadayaanna waa xaaraam xoolaha ay ku burayaan imaamu bukhaari iyo imaamu muslim saxiixooda waxay ku wariyeen min xadiisi abi mascuud alansaari nabigeena suuban salى اlahu alيه wasalama nahaa can samani اlkelbi wamahri lbaqiyi waxulwaani lkaahin nabigu wuxuu reebay oo uu diiday saddex lacadood in la qaato saddex xoolo ey inta la gado in xoolihiisa la cuno iyo gabadha jirkeeda ka ganacsato zinada xoolaha ku qaabata iyo qofka wax sheega oo wax sheegnimada wax ku qaaba saddexdaasna nabigu waa reebay sal la ala qofka wax sheega oo meel fadhiya oo qaadanaya gabadha jirkeeda gadaydo lamiis ama ka garay xaaraan wey imaam nawowina sharxa muslimka ijmaacu ku sororay culimmada muslimiintu iskuma agmarin xukunkaas madaahibta dhammaan way ku ijmaaceen xaaraan qadcana weeye qofka qaabaa kan u tagaana xaaraan weeye xooluu bixina xaaraan weeye cadaabuu ku helayaa waajibna waxaa ku dawladda muslimkaa inay arrintaas la dagaalaan muxtasilka dawladda waxaa laga rabaa inay samaydo hay-ad la yidhaahdo almru bilmacruuf wanahyu can munkar hay-addaasaa waajib waxay ku tahay qofka ku shaqaynaan inay ka joojido dadka ku tegayana ay ka joojido saasuu ku lehy sharxa saxiix muslim wuxuuna ka soo raraya ijmaacaadka imaamulbaqawi wuxuu ka soo rarayaa in ay waajib ku tahay dowladda hay-addaas ay samayday oo la yidhaha alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ama ixtisaabka la yidhaahdo qofka muxtasibka ahe shaqadaas u taagan inay waajib ku tahay inuu arrintaas joojiyo maawadiyuu ka soo rara sharxa saxiix muslim marka waa arrin khatar ah ummadahay ku badataana way halaagsamaan way halaagsamaan waa in shayaadiinta aan loo tegin oo laga joogo rawa الbخaariyu can caaishaةa radي الlahu canhaa أna alxaariث bna hishaam xaariث ibnu hishaam saxaabiga la yidhaah sa'alo nebiya nebiguu weydiiyey salى الlahu عalayhi wasalam kayfa yأtiika اlwaxyu see waxyigu kuugu yimaadaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam nin saxaabiga la yidhah alxaariث ibnu hishaam aa weydiiyey wuxuu rasuulka alla wacyiga qaabkee kuugu yimaado laba qaabaa ku soo dhacday wuxuuse yidhi malagu ilaa nabiga malakuljibriila u macallin markuu diinta barayo ma suurad malag isagoo uu la hadlaa mase basharu isku soo suureeyaa labada waa kee ah, labada waa kee kayfa ya'tiika alwacyu wacyigu see kuugu yimaadaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kullu daaka midka aad malayday dhammaantiis waaqicun waa dhaca Ah, malagu inuu toos ila hadlo iyo inuu qof banu aadama isku ekaysiyo labadu waa dhacdaa kullu daaka kaas dhammaantiis waaqicin waa dhaca waa kullu daaka oo mubtadi waaqicin waa khabar soo qadama macnaha daaka maxaa lagu ishaaraha waxa uu tasawuray saxaabigan waxa uu tasawuray oo ah malagu inuu suuraddiisa malagnimada nabiga kula hadlo iyo inuu suurad banu aadam isku yeelo labaduba waa dhacdaa wey kullu daaka kaas dhammaantiis waaqicin waa dhaca nabigu waaba cadeeyey waa sii fasiray wuxuu hi yأti malaku malaku waa imaana axyaana marmar fii mili salsalati اjarasi dawanka sawdkiisa oo kalu ku imaana salsaladu waa sawd dawanka dawanka sawdkiisa oo kale midka oo xoolaha sulka looga xidho kaas mid oolaa oo dhallo dhowlo oo sulka looga xoolaha inta looga xidho kaas codkiisa oo kale kaas aftiisoo kale ku imaana fii mili salsalati ljarasi dawanka codkiisa xaalu la mid yuhu imaana markuu yimaado marka nabiga culays ayuu dareemaya nabiga waxaa daboolaya culays markaas fa yafsimu waa iga fuqaa canii xaggayga maa yakshani yafsimu faacilkeedu waa maxduuf macnaha laga fahmaa maa yqshaani wey fayaqsimu waxaa iga fua bimacnaa yaqlac wey waxaa iga fuqaya canii xaggayga maa yaqshaanii wixii idaboolayey wixii aan dareemayey oo qulayska ahaa waa iga fuqaa walxaal uu iga fuqaa qad wacaytu aan xifdiyey maa qaala wixii malagu yidhi anoo malagu horays iga dega taas waa nuuc nabigu wuxuu yidhi wahuwa nuucaasu ashaddu waa waxyiga kan ugu adag calaya korkeyda ah, nuucaasa iigu adag nuucaas waa nuuca uu waxyigu iigu soo dego iigu adag wayatamahalu lii waa isku kay suuraynaa almalaku malagu axyaanan marmarna rajulan ninuu iskugu kay suuraynaa fa yukallimuni waa ila hadla marmarna nin caadiyu isku soo ekaysiina malaaigta waxyaalaha ilaahay awooda usiiyey ka mid tahay tashakul waa la haha tashakul shakliga ay isku yeelayan ah, shakliga isku yeelayan qofay isku suuraynaya marka marmarna qof banu aadamo caadiya suuradiisu igu imaana ah, nin saxaabiyaba uu nabigu sheegay sal uu suuradiisu igu imaana ta shakligaas isku soo yeelo wayatamathalu lii waa isku kay suuraynaa almalaku malagu axyaanan marmar rajulan minuu iskugu kay suuraynaa fa yukallimunii waa ila hadlaa fa acii waan xifdinaa maa yaquulu wuxuu sheegay waa qabana waa ka xifdin labada nuucba waa igu yimaada waxyu rawa albukhaariyu can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi kaana rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam ajwad الnaasi dadka midka u deeq badan nabiga salى الlahu عalيه wasalam dadkoo dhan kan u deeqsiisan aha deeqsinimada iyo waxbixintu waa sifo wanaagsan waxaana nala kugu sheegayaa annaguna inaan ku dayano waa saas dadkoo dhan nabiga u deeqsiisanaa salى الlahu alay waslm waxaana la kugu sheegaya inaan ku dayano waa dariiqa jannada wa kaana ajwadu maa yakuunu ajwadu alaleeya waa lagodaa waa kaanada isimkeedii wey wa kaana ajwadu maa yakuunu nabigu intuu yahay markuu ugu deeq badnaanaa xaasilan mid soo xasilaya weeye fii ramadaana bisha ramadaan xaal uu nabigu ku sugnaaday xiina waktigii yalqaahu nabiga uu la kulmo jibriilu jibriil nabigu sidiisa weligiisba dadka kan u deeq badanu ah ramadaan marka la gaaro malakul jibriil u yimaadana waa ka sii deeq badnaa sidii hore taasuna waa masale kale oo ay tahay macnaheedu ramadaanka qofka deeqsinimadiisa inuu siyaadiyo oo wixii uu bixin jiray wax ka badan uu bixiyo ah, wixii uu awal bixin jiray wax ka badan uu bixiyo ramadaanka taasuna masale kale wa kaana ajwadu maa yakuunu nabiga intuu yahay markuu ugu deeqsisan yahay xaasilan waa soo xasilaa fii ramadaana ramadaan xaal uu nabigu ku sugan yahay xiina wktiga yalqaahu jibriilu jibriil u yimaado wa kaana jibriilu jibriil wuxuu ahaa yalqaahu nabiga mid la kulmaa fii kuli laylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaan ka mida habeen kastoo ramadaanka jibriil waa u imaan jiray nabiga sal اlahu alيه wasalam fayudaarisu nabigu la akri jiray alqur'aana qur'aanka waa macallinkiisii qur'aanka soo akriu le markaasuu ka dhegaysana saxiix muslimka waxaa ku sugan fayacridu calayhi rasuululaahi sal اlahu alay wasalam alqur'aan nabigaa ku dul akri jiray qur'aanka isna waa ka dhegaysan jir haddii wax la nasaay waa u sheegay aayaddaas aad akraydo hadda kor aan kuu sheegay waa la nasaqo tanaa lagu nasaay waa u dhiiga waa u dhiiga xubun cusub hadduu soo dhegay waa u sheega waa ka dhegaysana marka taasna waxay tusaydaa ramadaanka in qur'aanka aad loo akriyo aad loogu tadaburo mana jiro wax la ajar eg adkaaraha kale dhammaan qur'aan akrintaa ka fadli badan ramadaan waa aad qur-aanka loo akriyo salafkana a'imo badan oo ka ah xataa axaadiista iyo duruusta kale waa toojin jireen markaan ramadaan la gaaro qur-aankay jireen qaar ka mid ah habeenkii ay dhammayn jireen maalinkiina waa dhammayn jireen afar labaatan sac laba goor dhammayn jireen qaarna afar labaatan sac hal mar dhammayn jireen qaar saddex habeen ay ku dhammayn jireen marka aad ayay qur-aanka u akri jireen markii la gaaro bisha ramadaan sidaasaana la rabaa in aad loo akriyo in aad loo akriyo in aad loo akriyo malkuljibriil marka nabiga ramadaanka habeen walba waa u imaan jiray xaafid xajar wuxuu yidhi waxay tusaydaa ziyaaratu ahli اlkhayri wاsulaxaa dadka ahlukayrkaa dadka saalixiinta in la soo booqdo laguba la laabto oo hadduusan dhibsaynka la booqanayaahe u yidhi saasuu daba dhigay fayudaarisu malakuljibriil waa la akrin jiray hu nabiga alqur'aana fala rasuulullah rasuulki ilaahay sala اllahu calayh wasalam alle xiina waktiga yalqaahu uu la kulmo jibriilu malakuljibriil ajwadu mid ka deeq badanu ahaa bilkhayri khayrka uga deeq badan wax xoolaha kaliya xoolaha la bixiyaa cilmigaa la bixiyaa talada wanaagsanaa la bixiyaa almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar khayrkao dhan aa la bixiya ma ahan xoolo kaliya wa bixinta marka kayrka waa uga deeq badnaa nabiga salى اlahu calayه wasalam min ariixi اlmursalati dabaysha la diray dabaylaha la diray ordaya dabaylahaas nabigu waa uga deeq badnaa khayrka markaa qofka inuu ramadaanka aad ugu dadaalo saalixiinta iyo qofku markuu la joogo daacada uu sii badiyo sidaasay tusaydaa yihi xaafid rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka laa yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa daca rajulu ninku markuu u yeedho imraatahu xaaskiisa ilaa firaashi gobashiisa ugu yeedho oo faabad ay diiddo fabaata oo uu baryo khadbaana xaale uu yahay midkii u caraysan calayhaa haweentaas lacanad hal malaa'ikatu malaa'igta laxnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waa bariisato gabadhaas xadiikaa nabigeena sugan wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam idaa daca rajulu ninku markuu u yeero imra'atahu haweenaydiisa xaaskiisa ilaa firaashi gogoshiisa ugu yeero macnaha markuu ka dalbado inuu ku istimtaaco oo wixii zawjku uu zawjadiisa uga baanaa uu ka dalbado oo fa'abad ay diiddo macnaha liqayri cilatin ayadoon cilo sharciga lahayn ay diidtay hadday cilo sharciga leedahay ku dambaabi mayso ah, waaba jirantay waaba xanuunsanta oo waa ku dhibtoonayda ma awoodo ee ku dambaabimu marka liqayri cilatin weya maxaa yal laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay dadka kuma kallifo waxaysan awoodin liqayri cilatin waa shardi waa inaysan wax cilaahu jirin marka ay dambaabayso faadad ay diido marka likayri cila fabaata uu baryo marka laakiin hadday xayd qabto ma cila may cilo maaha saasuu yidhi imaam nawowi cilo maaha oo saysan cilo u ahayn ee markaas ninkii waxaa u bannaan inuu ku istimtaaco laakiin waxaa ka xaaraana galmooshadii bis marka jirkeeda kale waa inaysan u diidin laakiin hadduu asagu xuduudda alle ka oo gabadhii oo dhiig qabto hadday ka yeesho naartay ku geli isna naartay ku gela waa xaaraan marka taas ma banaana laakiin markaas haddii asagu rabo inuu ku istimtaaco jirkeeda kale xaydan qabaa waa kaa fogaana uma banaana saasu u fasira nawowi fabaata ninkaasu hadduu habeenkii baryo khadbaana xaale uu yahay mid caraysan calayhaa gabadhaas ku caraysan lacanad hal malaa'ikatu malaa'igtaa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay waaberisato hadduu caroodo maxaa haray dadku kala naxariis bado hadduu iska sabro asagu oo is yidhaahdo intii lacnada ku dhicilay bada iska cafi adugu ilaahayow ha u qaba waa ay qaldan tahay malaa'igtu lacnadi mu ila isagaa sabray dadkuna kala naxariis bada qaara iska sabra oo isleeyahay qofkan waa jaahilada wax faamhayde caraa lay intay cadaab ku dhici laheed bal adugu cafi markaasuu le ilaahayow ha u qaba anuu waa cafiyey malaaidu lacnadi mi alaq banaadam aqi qofkii lahaaya cafiyey markaas aqa ah, qofkii lahaaya cafiyey laakiin hadduusan cafin oo uu caroodo ilaa waagu ka baryaa lacnadaasa ku soce malagtu waa lacnadee waxayna tusaydaa dembigaas inuu yahay dembi kabiira oo dunuubta kabaa'irtah waaweyn calaamadaha lagu yaqaan lacnadaasa ka mid in lagu isku lacnado weliba haddii waagu baryo lacnad ma ka joogteen duu sidii u caraysan yahay oo ay dulmiday maya sida qaalibka waagu hadduu beriyo in carabi badaa dhici karta waxaa dhici karta arrintii la xalliyo waxaa dhici karta isagii inuu hadda arrintii ka deeqtoomo iska tago iskada shaqo tago danihiisa qabsado carabiina ka bacdo laakiin intuu caraysan yahay lacnadu waa ku socee hadduu waagu markuu beriyo uu carada joojin diido oo uu sii caraysan yahay waa beris ka daayo shan maalin hadduu caysan yahay shan saddex waa ku socee lacnadu oo yaa tusaa waxaa tusaa xadiis saxiix muslimka nabigu uu yidhi sal اlahu calayh wasalam wladii biyadihi waxaan ku dhaaranaa ilaaha nafsadaydu gacantiisa ku jirto maa min rajuli yadcuu imraatahu ilaa firaashihaa ma jiro nin xaaskiisa ugu yeero gobashiisa fata'baa calayhi oo ay isku diiddo ilaa kaana ladii allihii wuxuu ahaana xadiiskaas fiidihi muslimka ilaa kaana ladii allihii wuxuu ahaana fi samaai kor ku sugnaa ilaaha kor ku sugan wuxuu noqonaa saaqidan calayha mid calaysan dabadhaas ilahay baa caloona ilaa goorma xataa yarda canha ilaa ninkaasu raalli ka noqo fiiri maaha waagu intuu ka beriyo ee waa beriga xadiiska hore waxaa loogu xihay sida badana carabi jabi waa beriga laakiin haddii uusan caraba joojin ilaahayna waa u caroonaa gabadhaas lacnaduna waa ku dhacayda malaa'igtu waa lacnaday cudurdaar la'aanay iskugu diiday cudurdaar la'aan laakiin mas'ale muhim mas'ale muhim alcalaamatu sheekh maxamed ibnu saalax alcuthaymiin riyaad saalixiinka markuu sharxayay wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi walaakin haadaa fii xaqi zawji lqaa'imi bixaqi zawji zawjka laleeyahay hadday gabadhu isku diiddo lacnadaa ku dhacayda gabadhaas waa zawjin u taagan xuquuqdii xaaskiisa inuu guto ah, zawj u taagan wey meherusi biiru ula taaganya gurigay ku dhaqanto ula diyaariya asagaa u taagan mas-uuliyaddii alla saaray soo ma jeed waa zawj u taagan xuquuqdii ilaah siiyey oo gabadhaan ilaahay siiyey oo asaga ilaah ku waajibiyey inuu guto nin u taagan wey haddii uu asagu maqaalifo yahay ka war wuxuu yidhi amaa idaa nashasa hadduu asagu muqaalif yahay rag badan waxay yaqaaniin gabar muqaali muqaalifaad laakiin nin muqaalifaad maba yaqaanin war diintu saas ma ilahay diinkiisu waa cadl ah, rag badan oo isle haweentaadu aan muqaalif ayagaan muqaalifooni ah, sideedana weliga hal looma noolaado mar walba inaad istiraado xaqu aduu kaa naqayn waxaa lagu noolaadaa marar badan inaad istiraado ama xaqu xaggaaga jira ood aqre ceebowda haddaadan saas u dhaqmina aakhiro waad ceeboobaya marar badan waa la xisaabtamaa amaa xaggaaga dulmi jira amaad adigu dulminaysa gabadha marar badaanaa la is yidhaahdaa si aad aakhiradaada u badbaado laakiin mar walba haddaad is tiraado ayadaa maqaalisa ayadaa dulmiga wada ayadaa xaqii ku tumayda waad halaagsami doonta war marar badan aduu isku cabso gabadhuna marar badan ha isku cabsato oo ha is tiraado amaad maqaalifata adugu ood halaagsantaa oo caradii alle kugu dhacdaa oo malaaykugu lacnadaa labada qof marka cabsidaasu timaado guri qabow oo raaxa ka soo baxay aakhirana lagu badbaado adduunkana lagu badbaado laakiin ninka hadduu muqaalif yahay walam yaqum bixaqihaa oo gabadha xaqeed uma taagna waa ragga soomaaliyeed qaar ka mida ma wada ahane ah, subaxdii ay shaah inay gadda bilaabay gabadha ama si kale nolol u raadiyo asaguna meelaha jaraha lagu cayaaro aada ama fadhi ku diri caaw soo hoyaada ah qawaamadii iyo mas-uuliyaddii alla saaray maba gudanayo wiilba bixin ayadaa la rasane gabadhi la kufee la kaci ilmihiina dhabarkay kusii daawaan u xamaali calooshay kusii daawaa xamaali sheehay gade mid kale wax kale gade mid kale wax kale gade isagu biilba bixin ma habeenkii iska soo horyaada da isku diidana waa habeen wuxuu le maqaalin faata maya wuxuu yihi sheekh maxamed ibn saalax alcusaymiin falahaa alxaqu an taqtasa minhu walaa tucdiyahu xaqahu xaqay u leedahay inay ka qisaasato oo aysan xaqiisa siin mar hadduusan kiisii guday xaqay u leedahay inay ka qisaasato oo kiisi aysan siin ilaa iyada og keedi waa ka weydiyey qisaasaa la rabaa waa cadaalad diintu markaasuu soo deliinayo qur-aankaa tusaa yidhi sidaa ilaa wuxuu yidhi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum qofkii idin ku xadgudbaa intii oo kale u geysi duu xaqii diiday ayadoona xaqay u diidi kartaa wey waxaa lamid uli ilaahay qowlkiisa wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih ah, markaad wax ciqaabaydaan intii laydinku ciqaabo kale ku ciqaabo marka ninka la leeyahay gabadh hadday isku diiddo waa ku cadaab mudane cara allah ku dhace malayta lacnade waa nin isagoo xuquuqdii u taagan oo biilkii la baxaya oo gurigii diyaariyey oo wixii waajibka alla saaray u taagan wa mas'alo kale gabadhu ayadoo hadday ninka dalbato oo uu isku diido isaga lacnadu ma ku dhace ayadoo hadday dalbato oo isagu isku diido masladaasuu ka hadlay ibnu callaan sharaxa riyaad saalixiin imaam qurdubiyuna ka soo xaray wuxuu yidhi maya hadduusan ayada ku dhibayn maya uu yidhi hadduusan lacnada ku dhixmi hadduusan ayada ku dhibayn laba sababood marka koowaad gabadh iyo ninku markay isguursanayaan guurka waxa ka soo baxa labadaba waa ku nacsiya oo haddii la isku istimtaacana waa ku wada nacsinayaan haddii caruuru dhalatana hooyadaaba usii xaq badan wax alla wax qarashana ninkaa bixin bal fiiri meherka asagaa bixina wixii lagu guursado bixina guriguu bixina biilku bixina hal shilin lagama rabo iyada sidaas xaq dheeraaduu ku yeeshay tan labaad waa midda muhiimka in la fahmeen ma uu awoodo marar badan ah, laakiin gabadhu sida badan waa awooda laakiin wuxuu yidhi oo daba dhiga halkaas waa meesha muhiimka ahe oo la rabo adiguna inaad ogaato oo ku fakertee hadduu u qasto inuu dhigo oo waa maxay gabadhan waxaa la rabaa inay ku dhowrsanaato oo nin u noqdo waa awoodaa waa isku diida iyadu dhiba fa xaraamu xaraam wey markaasna caro allah ku dhece asagana maxaa yeelay walahuna milu ladii calayhina ilaa wuxuu leeya dumarku waxay xaq u leeyihiin inta xaq lagu leeyaho ah, soo ma jeedi laakiin maba awoodan ilaahay wuxuusan qof awoodin ilahay cadaaba ma may ah, ma awoodana looma sina sida badan ah gabadhu inay awoodaa badan laakiin ninku inuusan awoodin marar badana dhici karta marka masaladaasna waa sa masale muhiimu xaafid ibnu xajar xadiidkan ka soo saara oo cajiib wey wuxuuna ka soo qaaday shar waxaa weye ibnu abi jamr wuxuu yidhi ibnu abi jamre wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu ishaaraa in ilaahay daacadiisa addoonku laasimo oo uu ku safro cibaadada alle asagoo ka shukrinaya sida ilaahay addoonka u ilaaliyey bal fiiriya ilaahay kama tegin hal shay oo addoonka xuquuqdiisii ka mid ah ee ilaah wuxuu u yeelay cid u istaagta ilaa la gaarsiiyey alle malaa'iguu u sameeyey xaqaaga haddii laguu xadgudbo lacnadayda qofka ku xadgudbay bal ilaahay siduu kuu ilaaliyo fiiri ilaahay siduu kuu ilaaliyey xuquuqdaadioo dhan alle waa ilaaliyey ilaa la gaaray xaqaaga haddii lagu xadgudbo malaa'iga alle u diyaariyey oo lacnadayda qofka ku xadgudbay bal ilaaha sidaas ku ilaaliyey inaad daacadiisa dayacdaa waa jizaarnimo waa abaalka dhac waa abaalka dhac marka in daacada ilaahay lagu sabro oo la ilaaliyo wey wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mxamed